بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مالك رحمه الله تعالى كتاب الشفعة الشفعة بضم الشين وإسكان الفاء يعني الشين كان ولا قذا فاء نوال ربا الشفعة وحكي ضمها شفعة نوال لها لغة وحوي مأخوذة من الشفع بمعنى الضم على الأشهر يعني وحكتي من شفعي أو لمانين بمعنى الضم لبا شيء ولا اسكو لمانين من شفعت الشيء شيء أيان شفعيستي أي ضممته يعني waan soo dumay weeye oo shay kale aan ku biiriyo ku daray aan ku lamaanay wa minhu shaf'u al-aadaan aadaanka oo la labayo weeye oo laba labo laga dhigo kalimaadkiisa sumiyat bidalika li dhammi nasib ash-shariik ila nasibihi waxa sida lagu magacaabay maxaa yeelay shariika ayaa nasiibkiisi wuxuu ku darayaa nasiibkii shariigiisa aw bimacna at-taqwiyah aw az-ziyada ama waxa ka timid baalida macnaha xoojinta ama ziyadada ay ka timido yani shafa'a bimacna qawwa wayaan وقيل waxaa yidhi shufcadii waxay ka timid min الشhaفاacati ergo ayay ka timid شharcan tacriifkeedu waxa weeye xaqu tamaluki qahriyi yahbutu lلشhariiki الqadiimi calى الxaadiثi فيma mulika bciwad waxa weeye xaqa milkinta ama la wareegidda hanti lala wareego xaqaasoo qahri ah bimacnaa khasab ah oo yahbut u sugnaanaya lishariiki اlqadiimi shariigii horeeyey hariikii dambeeyey dushiisa ugu sugnaanaysa fii maamulika biciwad wixii yani bedel lagu milkiyey tacriifkan waa tacriif shaamil ah oo arkaantii shufcadoo dhan ay ku jirto aakhidkii iyo maakhuudkii iyo maakhuud minhugii waxaasoo dhan baa ku idin haddaba waa xaq tamallug qahri ah waa waa la wareegid hanti lala wareegayo oo awood sharcigu qofkan uu siiye la wareegaya lagula wareegayo qofkii dee lagala wareegaya aan khiyaar buusan lahayn qahri wax lagu macaabay qofkan lagala wareegayo khiyaar lama siinin suuradeedu waa maxay suuradeedu waxaa weeye maalan laba qof ayaa guri isku lahaa dabeetana labadii qof midkood baa qaybtii uu gurigan ku lahaa ayuu qof kaleoo saddexaad ka iibiyey shariigiisii gurigan la lahaa wuxuu xaq u leeyahay qaybtaa ninkani guriga isku lahaayeen uu iibiyey ee qofkaas saddexaad ka iibiyey inuu ka soo ceshado oo shufco kaga qaato asagoo markaa siinaya lacagtii uu ku iibsaday guriga tusaale haddaan sii waadixinno maala axmed iyo xasan ba waxay isku guri mid kasta nis buu lahaa gurigi dabeetana axmed wuxuu iibiyey niskiisii oo wuxuu ka iibiyey nin la yidhahda yuusuf yuusuf shariik xaadia oo gurigii soo galay wuxuu la soo galay xasan xasan guriga la yeeshay xasankii shariigii qadiimka ahaa ee axmed guriga isku lahaayeen wuxuu xaq u leeyahay yuusufkan guriga waxa weeye ka iibsaday qaybtii uu ka lahaa axmed in uu kala soo wareego ou qaybtii lacagtii uu ku iibsaday u celiyo dabeetana uu la wareego saas wey shufcada daba lagu sheegayo waxaana asal u ah khabar الbukhaari can jaabirin radi allahu tacaala canhu qaala qaضىa rasuulu اllahi salى اlه alيه wslam bالshufcati fima lam yuqsam faida waqacat اlxuduudu wasurifat اطuruqu falaa shufca wuxuu jaabir yidhi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu xukmiyey shufco wax kasta oo aan qaybigelin wax kastoon la qaybinin ayuu nabig alay slam shufco ku xukumay haddaba hadday xuduud ay dhacdo sohdin hadday dhacdo jidadkiina la kala duudo wax shufcaho markaa jiraysa ma jirtuu nebigu yihi sala allahu calayh wasalam riwaayo kale oo iska leeyahay bukhaari wuxuu yihi jaabir nabig alay slam wuxuu xukmiyey shufcadii fii ardin aw rabcin aw xaa'id dhul ama waxaa weeye guri rabcu waa guri aw xaa'idan ama beer waalmacnaa fiih yani cilada ku jirta ee ama xikmada ku jirta ee loo jideeyey shufcada waxaa weeye dararu mu'nati alqismati aw istixdaai almaraafiq yani dhibka ku jira qaybinta yani haddii qofkii gurigii ay isku lahaayeen qof kale uu sadkiisa ka iibiyo qof saddexaad qof kale hadduu la soo galo waxaa ka dhalanaysa inu dhaho gurigii noo kala qaybi maalan kala qaybintaasna darar baa ka dhalanaya sidoo kale waxaa ka dhalanaya istixdaau lmaraafiq inuu baahdo maraafiq inuu soo kordhiyo maraafiqdu waa maxay waa waxyaabaha guriga yani la intifaacsade guriga dee khadamaadkiisi ka ah sida madbakii suuligii iyo bullaacadii iyo waxaa weeye albaabkii iyo laga soo gelaya guriga iyo waxyaabaha noocaasa ayaa maraafiqdii ah marka maraafiq cusub inuu guriga u sameeyo oo bullaacadii marka hore hal bullaacad baa ka dhexaysa bullaacad cusub inuu sameeyo marka hore hal suuli baa ka dhexaysa suuli cusub inuu samaysto albaab cusub inuu samaysto madbakh cusub inuu samaysto ayaa ka dhalanaysa marka yani darar baa ku jira walidaalika baa siayna dararka u imaan ayuu sharcigu ogolaaday in shufca uu ku qaato shariigii hore waayahay qowl kalena wuxuu leeyahay oo laga xoog badan yahay cillada waxaa weeye dafcu darari lmushaaraka la wadaagga dhibka ka dhalanaya shufcada waxaa lagu xijisiye o laga dambaysiiyey kitaab اlkasb baabkii dhaca ayaa laga dambaysiiyey maxaa yeelay dhaca dhinac bay ka shabahdaa oo qahran awood baa lagu qaataa marka waxay la mid tahay sida wax laga soo reebay oo kale min taxriimi akhdi اlmaali اlhayri bihayri xaq yani waxaa laga soo reebay xoolaha qof kale in lagu qaato xaqdarro ayaa markaa laga soo reebay walihaada culimmadeennu waxay sheegeen halkan halxiraalo waxay dhahaan lanaa shayun yuukhadu min maalikihi qahran walaa xurmata fiih yani waxaa jira wax qofkii iska lahaa hanti qofkii iska lahaa xoog lagaga qaadanayo iyadoo markaa dembi aan lagu dhicin sheeg hantidaas qofkii iska lahaa xoog lagaga qaadanayo isla markaana aan lagu dambaabeyn waa shufcadii de shufcadii wey waayahay marka wayna bannaan tahay culummadana ijmaacooda ayaa lasoo naqliyey ibnmudir uu soo naqliyin culamadu isku waafaqsan yihiin inay bannaan tahay shufcadii waay laakiin waxaa laga soo naqliyay jaabir ibnu zayd oo taabiciinta ka mid ah inuu inkiray inkastoo la yidhi arrinkaasi waxay u badan tahay inaysan ka sugnaanin saddex rukni bay leedahay shufcadu ma'uud aakhid iyo ma'khuudu minhu ma'khuud waa shaygii shufcada lagu qaadanayo waayahay aakhid waa qofkii shaiic ahaa hafiicna waa la dhahaa ku qaadanaya ma'huudun minhu waa qofkii shufcada lagaga qaadanayay oo mushtarigi ah mushtarigii soo iibsaday ee shufcada lagaga qaadanayay iyo siiqo laakiin siiqadu ma aha rukni arkaanteeda ka ah. tamalluga markii lala wareegayo ee hantidii aad iibsanayso ayuunbay markaas waajibaysaa inaad sheegto ood shufcadii caddayso laakiin arkaanteeda ka ma aha saddexda rukn meelada mauud iyo aakid iyo mauud minhu mualifku marka tartiibkaas ayuu ku sheegi doonaa saddexdaa rukni mauud kaga bilaabay akhid ku xujisiin mauud minhu ku xujisiin kadibna wuxuu sheegi doonaa kayfiyat alahdi qaabkii shufcada lagu qaadanaya wuxuu yidhi asagoo caddaynaya koobaad laa tahbutu ku sugnaan mayso shufcadii fii manquulin wax la qaadqaado oo la raro bal iska dhaafee fii ardin tahbutu way ku sugnaanaysaa fii ardin dhul iyo wamaa fiihaa ardada waxa ku sugan oo min binaa'in dhismo ah wa shajarin iyo geeda ah tabacan xaalay yihiin dhismaha iyo geedkaaba kuwa raacsan dhulkii wakada waxaa la mid ah amarun midho ayaa la mid ah midhahaasoo lam yu'abbar aan la awrdhabin ilaai muctabad haddaan qabanno midhihii aan la awrdhabinna ayaguna shufcadii way soo gelayaan walaa shufcata shufco ku sugnaan mayso fii xujratin maqsin buniyad lagu dhisay calaa saqfin saanqaaf saanqaafkaasoo hayra mushtarakin aan la wadaagin oon laisku lahayn wakadaa waxaa la mid ah mushtarakun saqfun saqaf saanqaafkaasoo mushtarakun laysla leeyahay fil asaxi muctamad haddaan qabanno shufcadii ayuu markaa wuxuu caddaynaya mu'alifku ruknigeedii koobaad ruknigii shufcada ee koobaad ayuu kaga bilaabay oo ah ma'khuudkii wixii la qaadanayay wuxuu yidhi shufcadu kuma sugnaato wixii la qaadqaadayay ee manquulka ahaa waa hantida la yidhaahdo guurto ila waa laba qayboodoo maguurto iyo guurto maguurtaduna waxaa weeye waa caqaarkii guurtaduna waa manquulkii marka caqaar iyo manquul bay hantidu qaybsantaa wixii aan maguurto ahayn oo wixii manquulka ahaa ee la qaadqaadayay shufcadu ma gashuu ku yidhi sida maalan xayawaankii oo kale dharkii oo kale kutubtii oo kale gawaadhidii oo kale alaabihii kala duwanaa ee la qaadqaadaya oo kale waxaasoo dhan shufca ma gasho haddii maalan qof uu idinka dhaxeeyo gaadhi oo qaybtii uu gaadhiga ku lahaa qof kale uu ka iibiyo kama shufcaysan kartid sidoo kale hadduu kitaab idinka dhaxeeyo oo kitaabkii qaybtuu ku qof kale ka iibiyo kama shufcaysan kartid oo qofkaa waxaa wey ka iibsaday shufca kagalama wareegi kartid qaybtii uu markaa ka iibiyey uu ku lahaa kitaabkan ama gaadhigan wahaakada manquulaadkoo idil ka qiyaas qaado xayawaankii saas oo kale sababtuna waxaa weeye waxayna manquulka ugu sugnaanaynin maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu caddeeyey inay shufcadu gelayso dhul yacni xadiidkii aan soo tilmaannay waa kii sheegayey inay dhulka gelayso qadaa rasuul s bishufcati fii ardin aw rabcin aw xayd dhulkii iyo waxaa weeye gurigii iyo beertii marka hantida ama guurtada muu nabig ala ku tilmaamay inay shufcada gelayso inta kale xadiidkii hore jaabir wuxuu tilmaamayay wixii aan la kala qaybinin inay shufcadu gelayso hadday laakiin xuduud dhacdo jidadkiina waxa wey la kala yeesho shufca ma jirto marka manquulkana dee jidad maba leh iyo sohdintoona marka halka waa laga fahmaya hantida manguurtadu inay khaas ku tahay midda kale shayga manquulka ah joogto ma aha walidaalika in laisla yeesho yani dararu tabiid yani waxaan in noqonaya yani wa daa'iman laisla leeyahay ma noqonayo waa wax dee kumeelgaadhaho de in yar laisla yeelan doono kadibna iska baabi'i doono laakiin hantida manguurtada ah ma dhammaanayso dhulkii iyo gurigii iyo la midka ah waxa weeye dararkeedu joogtuu noqonaya qofka intaa isla leedihiin waxa weye darar baa kaaga soconaya ama daris xumo ama wadaag xumo ama ah, waxaa laga yaabaa in maraafiqdii xataa aad isku qabataan ama u dhaho dhulkii noo kala qaybi ama gurigii noo kala qaybi ama dhibaato ka timaado ayaa dhici karta laakiin waxyaabaha manquulaadka ah aslanba inta badan lama qaybiyo wax qaybgala maaha haaliban marka uma baahno in la shufcaysto waaya loma baahno in la shufcaysto laakiin shufcadii waxay gelaysaa bu uhi dhulkii sidii xadiidku inoo tilmaamay iyo dhulkii wixii ku dhex dhisnaa ama ku dhex yaalay sida dhismihii iyo geedihii ayagoo kuwaasi ay tabac u yihiin dhulka maadaama dhismaha iyo e, waxa weye geeduhuba dhulka ay ku yaallaan ayagoona xukumkii waxay qaadanayaan dhulka oo tabacan dhulkii haddii aad shufca ku qaadanayso wixii ku yaalay dhulka ee dhisma aha ama geeda shufcadii waad ku qaadanaysaa laakiin geed keligii oo dhulkii la soconin shufca kuma qaadan kartid dhisme keligii oo dhulkii uu la soconin shufca kuma qaadan kartid tabacan ayuu markaa ugu sugnaanayaa isagu ee waxaa weeye istiqlaalan shufcadii ma gelayso dhismihii iyo geedihii waaya yabutu tabacan maa laa yabutu istiqlaalantii weeye qaacidadii aan hadda ka hor soo tilmaanay yani waxaa tabacahaan u sugnaanaya wax keligii aan sugnaanayn waaya sidoo kale waxaa la mid ah midhihii aan la bacriminin een ubax dhacsanin ama ubax aan dilaacsanin midhaha iyaguna waxaa weeye shufcadii way soo gelaysaa geed midho leh oo midhihiisii weli aan la bacriminin haddii la kala iibsado waxaa weeye geedkii iyo waxaa weeye midhihiisiiba waxa weeye shufcadii waad ku qaadanaysaa bal ad u fiirso maxaa yeelay midhaha aan la bacriminin markii geedka la iibinayo ma geli jirin mise ma geli jirin daad geed iibiso midho leh oo midhihiisa aan la bacriminin midhihii geedka way geli jireen sooma marka la iibinayo oo qofkii mushtariga ah ayaa qaadan jiray haddii laakiin la bacrimiyo qofka baayaca iska lahaan jiray marka maadaama ay beycaba ku raaci jireen midhahani geedka shufcadina waa saasoo kale way soo gelayaan oo waa lagu shufcaysan karaa tabacan ayaguna tabacan lilard dhulkii yani maalan qof baa wuxuu iibiyey dhul isku lahaa beer laisku lahaa buu qaybtiisii iibiyey beerta marka waxaa ku yaalla geedo midho leh aan la bacriminin markaad dhulkii iyo waxa weye geedihii ku yaalay iyo midhihii ku yaalay ee la bacrimin intaba shufcadii waad ku qaadanaysaa tabcan shufcadii laakiin ma soo gelayso kuu yidhi maqsin lagu dhisay maqsin kale dushi oo weliba saqafkaa waxa weye maqsinkaasi lagu duldhisay uusan mushtarak ahayn waa guri guri la dul saaray gurigaa sare haddii uu qof iibiyo yani maqsin lisku lahaa oo xagga sare ku yaalla isla markaana saqafkan uu ku duldhisan yahay mushtarak aanu ahayn oo labadan qof ee waxa weeye shariikeynka ee maqsiga isku leh saqafkaa hoose wadaagin oo midkood uu leeyahay ama mid saddexaadba uu leeyahay marka ayada ah shufco maqsinkaasi ma soo gelaya sababtu waa maxay maxaa yeele dhulba ma leh yacnii saqafkan uu ku taagan yahay maqsinkani mushtara ma ah marka araa male araar ma leh shufcada guriga markay soo gelayso waa tabcan liard dhulkuu raacsan yahay marka mar haddii saqafkii lagu dhisayba uusan mushtarag ahayn dee marka waxa wey maqsin aan qaraar lahayn marka manquulaadkii ayuu la xugum noqonaya eeg waa qol qol kale ku duldhisan qol qol kale ku duldhisan weeye marka qolkaas sare ayaa laba nin iska wada dhexeeya laba nin baa isku leh laakiin qolkaasi saqafka uu ku duldhisan yahay ee qolkan hoose iska leeyahay waxa wey mushtarak ma ahe labada nin midkood baa iska leh ama nin kaloo saddexaad baa iska leh oo kan maqsinka hoose iska leh yaa iska leh maalan marka mar hadduu saas yahay maqsinkii noocaas ah haddii la iibiyo oo midkood iibiyo kii kale ma shufcaysan kara sababtoo ah qaraar male maqsinkaa sare oo dhulkan uu ku dhisan yahay maqsinkan uu ku dhisan yahay mushtarakba ma ah waaya marka manquulaadkii ayuu shabahay sidoo kale hadduu saqafkiisu mushtarag yahayna waa uun la saqafkiisu hadduu mushtarag yahayna waa uun la mid maxaa yeele saqafka uu ku yaallo habaad mare saqafka uu ku yaallo habaad mare dhulkii ma saaro waa saqaf sare marka wuxuu la yahay maqsinkaa sare gebigiisaba sida manquulkii oo kale ayuu la xugum yahay xataa hadduu yahay lakiin mushtarag markuu yahay khilaaf baa ku jira oo khilaafu asax wuxuu leeyahay sida dhulkii ayuu la yahay saqafkaase shufcadii ayuu soo gelaya maqsinkaa mushtaraga ah ee sare wuxuu ku yidhi laa tahbutu kuma sugnaato shufcadii fii manquulin wax la rararo ama wax la qaad qaado bal iska dhaafee fii ardin dhul ku sugnaataa iyo wamaa fiiha wixii dhulkaa ku sugan oo min binaa'in dhismo ah wa shajarin iyo geedo tabacan xaalay kuwa raacsan dhulkii wakadaa waxaa la mida ah amarun midho midhahaasoo lam yu'abar aan la awrdhabin fi lasaxi muctamad haddaan qabanno walaa shufcata shufcadii ma gelayso fii xujratin maqsin bunyad lagu duldhisay ala saqfin saanqaaf hayra mushtarakin oon aan la wadaagin wakadaa waxaa la mid ah mushtarakun ay saqfun saanqaaf mushtarakun laisla oo labadan qof ee maqsin kale uu ka dhaxeeyo filasaxi muctamad haddaan qabanno wa kullu maa shay walooba low qusima haddii la qaybiyo batalat ay buri lahayd manfacatuhu lmaqsuuda manfacadiisii loo jeeday wadaalika miaal ka xamaamin sida xamaamkii webeeye waraxan iyo dhagaxshiidkii laa shufcata fiihi shufco ma soo gelayso filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi wax walooba haddii la qaybiyo oo laha la qaybiyo aan qaybsamaynin oo ay ka dhalanayso in manfacadii shaygan iyo dheeftuu lahaa ay meesha ka baxayso ay burayso waxaa weeye shufca ma soo gelayso tusaalihiis waxaa weye maalan xamaam yar oo haddii la ha la qaybiyo labadii qof ee shariikeenka ah isku lahaa xamaamkan ha loo qaybiyo manfacadii xamaamka meesha ka baxayso oo markaa dee xamaam uusan noqonayn kaasi shufca ma gelayso haddii maalan laba qof ay xamaam isku lahaayeen oo midkood xamaamka qaybtiisii uu iibiye waa hal xamaam oo yar xamaamkaas yarka ah la shufcaysan kari maayo maxaa yeele qismo maba gelaysaba marka meesha waxaa ka baxay lagu fadhiisiiyey shufcada oo ahaa dararu اlqisma yacni in uu ka dhasho qaybintii hadha waxaan wax qaybsamaya maba ahaba aslan kama cabsanaysid qofki inu dhaho kala qaybi marka wax qaybsamaya maba ahaba waxaa kaloo taa ah dhagaxshiidkii waa dhagaxa lagu ridqo raashinka midna dhulka uu ku dhajisan yahay midna uu dhulka ka sareeyo oo lagu wareejiyo raashinkii oo lagu ridqo waagi hore la isticmaali jira hadda waxaa la isticmaalaa makiinadee marka dhagaxshiidka dhulka ku dhajisan iyo kaa la socda ee dushiisa ah haddii laba qof uu ka dhexeeya maalan oo midkood uu iibiyo qaybtiisii shufca ma soo gelayso sababtoo ah de waxa wax qaybsamaya ma aha dhagaxshiidkii ma qaybsamayo walidaalika yani ciladii shufcada ayaa meesha ka baxday oo ah dafcu darari munat اlqisma qaybta yani dhibkeedii in meesha laga saaro iyo maraafiq in la soo kordhiyo dhibkeedii marka labadaa midna meesha ma imaanayo waxana wax qaybsanayo ma baha oo dhib lagama cabsanayo in la qaybiy lagama cabsanayo maraafiqna kama dhalanayso waaya laakiin khilaaf alasax wuxuu leeyahay labadanba shufcadii way soo gelaysaa maxaa yeelay ciladii asagu waa kii lahaa cilada shufcadu waxaa weeye dafcu darari sharika wadaagga dhibkiisa in meesha laga saaro marka wadaagii ayaa meesha imaanaya saasuu leeyahay wa kullu maa wax walooba low qusima haddii la qaybi batalat ay burayso manfacatuhu dheeftiisii almaqsuudati loo qasdayey wadalika miaal ka xamaamin xamaan weebeeye waraxan iyo dhagaxshiid laa shufcata fiihi shufca ma soo gelaysa ila saxi muctamad haddaan qabaan walaa shufcata shufcad oma sugnaanin ilaa lishariiki nin shariigahoo walow baaca hadii uu iibiyo daaran guri walahu qofkii uu u sugnaaday shariikun shariig walahu qofkaa iibiyana uu leeyahay shariikun mid la wadaaga fii mamarihaa meeshii loo soo maraya daartaas falaa shufcata lahu shariigaasi shufco kuma leh fiiha daartii waasaxiixu muctamad waxaa weeye hubuutuhaa shufcadii inay ku sugnaanayso fi lmamari halkii daarta loo soo marayey in kaana lilmushtari waa haddii qofkii iibsaday daarta uu leeyahay dariiqun jid aakharu oo kale ila daari daartii uu leeyahay aw amase amkan ay suurto gasho fatxu baabin albaab inuu u furo ilaa shaaricin shaaric wa ilaa haddii kale oo labadaa midna ayna suuroobaynin falaa markaa shufcadii kuma sugnaanayso daarta ayada ah mualifku marku soo hadlay ruknigii koobaad ee ahaa ma'khuudkii wixii la qaadanayay shufcada lagu qaadanayay halkan wuxuu ka gudagalay aakhidkii oo ruknigii labaad ah ruknigii labaad ee aakhidka ayuu halkan ku sheegaya wuxuu ku idhi shufco ma leh qof aan ahayn shariig shariig unbaa shufco iska leh qof waxa weeye shaygan caqaarkaa ee la kala iibsaday wax ku oo shirko ku lahaa ayuunbaa wixii shufcaysan kare qof aan shariigba ku ahayn shufco ma leh walidaalika halkan mualif wuxuu ka saarayaa jaarkii qofkii guriga jaarka la ahaa ee laakiin gurigan wax ku lahayn haddii gurigii la iibiyo jaarkiisii shufco kuma qaadan karo mama dhihi karo gurigii jaarkayga ee la iibiyey anaa shufcaysanaya oo waxaa weeye shufco ku qaadanaya dee gurigii shirkaba kumale waxba kuma leh muxuu shufcaysanba waaya maxaa yaele xadiidkii aan soo sheegnay fii awali ilbaab ayaa arintaa tilmaamaya qaضىa rasuul الlah sl slm bالshufcati fيma lam yuqsam wixii aan la qaybinin nabigu shufcadii ku xukumay faإida waqacat اlxuduud wasurifat اطرqu falaa shufca haddii mar waddooyinka la kale leeyahay oo sohdin udhaxaysa dadki waxaw shufca ma jirto dee qofka jaarka iyo jaarkiisa dee waxa weeye xuduud baa u kala dhaxaysa jidadkii baa u kala duwan iyo waddooyinkii albaabadii marka wax shufco ahoo labadooda udhaxaysa ma jirto waaya haddaba mualifkii tusaaluuna siiye wuxuu idhi haddii uu daar iibiyo daartaasna waxa weeye qof uu jiro shariig aho oo la wadaaga daartaa waddada loo soo maro maalan waxaa weeye ninkan guriga asaga iska leh laakiin gurigan cidlama wadaagta laakiin meesha loo soo maro wadiiqada yarta ama dhabbaha loo soo maro ayaa nin kale oo derbigaas la wadaaga derbiga mushtaraka ah ayaa jira oo albaab asna ugu furanya waa derbigii mushtaraka ad garanaysaan ee xidhnaa kiiba asna albaabba ku leeyahay oo derbigaasu la wadaagaa mamarkii markaa way wadaageen daartan loo soo maraya laakiin guriga waxba kuma leh haddaba qofka mamarkan qofkan guriga iskale iibiyey la wadaaga ma shufcaysan karaa daartiisa maya daarta wax kuma leh walidaalika wax shufcuu ku leeyahay ma jirto waayahay mamarkii ma shufcaysan karaa mamarkii shufca ma ku qaadan karaa mamarkii horta shufca way u laakiin waa goorma laba mid haddii la helo in ninkan mushtariga ah dariiq kale oo u soo mara daartan uu helayo oo gurigan laba wado ayuu saaran wadadan waxa wey mushtaragga ah derbiga mushtaragga ah iyo shaaric kale labada dhinac baa laga soo galaa marka hadduu waddo kale u haysto oo guriga laga soo galo waxa wey markaa wuu shufcaysan karaa ama ma ahee waxaa weeye halkan waddo ayaa jirta laakiin waddo kaleo waxaa jirta guri uusan albaab ku lahayn laakiin dhinac ka marta marka wadada kale ayuu albaab u samaysan karaa marka labadaa mid hadii la helo inuu waddo kale uu helayo ama waddo kale uu albaab u samaysan karo oo waddadan ka maarmi karo haddii marka uu ka maarmi karo waxaa wey wuu shufcaysan karaa qofkan mamarkan wax ku leh laakiin labadaa midna aysan jirin oo waxaa weye gurigan waddo kalena ma leh mamarka aan ahayn yarka ah albaab kale oo waxaa weye waddo kale loogu furi karana ma jiro marka ayadaa wax shufcoahoo u sugnaanaysa ninkii mamarka wax ku ma jiro sababtoo ah meesha waxaa ka dhalanaysa qofkii mushtariga ahaa in laga xanibahee gurigiisii oo meeluu u soo maraba gurigii uu waayo guriguu noqdo guri maxfuufun biduur yani guri guryo kale ku hareeraysan yihiin oo meel loo soo maraba aan lahayn ayuu gurigii noqonaya oo marka manfacaddii guriga meesha ka baxaysa darar soo fuulaya ninkii mushtariga ahaa marka dararkii shariigga waxa weeye laga hormarin maayo dararka mushtariga adararu laa yuzaalu bidarar qaacida fiqi waxay leedahay dhibka dhibka hee dhib dhib laguma zuuliyo adararu laa yuzaalu bidarar wuxuu ku yidhi walaa shufcata shufca uma sugnaanin ilaa lishariikin mid wax ku hantidan la iibiyey mooyaane walow baaca haddii uu iibiyo daaran guri oo walahu qofkii iibiye uu leeyahay mid la wadaaga fii mamariha daartaa meesha loo soo marayey falaa shufcata shufca uma sugnaanin lahu qofkii waxa weeye shariiga ahaa ee mamarka wax ku lahaa fiiha daartii horta shufca kuma leh wasaxiixu muctamadse waxaa weeye hubuutuhaa shufcadii inay ku sugnaanayso fi lmamari halkii loo soo marayey daarta in kaana lilmushtari kii iibsaday hadduu leeyahay weeye dariiqun aakhara jid kale ila daari daarti o amase amkan ay suurto gasho fatxu baabin albaab inuu furo ilaa shaaricin jid wailaa haddii kaleo labadaa midna aan la helin falaa markaa ugu sugnaan mayso wainamaa tahbutu way sugnaanaysaa shufcadii fii maa shay ayay ku sugnaanaysaa mulika lagu hantiyey bimucaawadatin bedelasho ama bedel qaadasho milkan milki lagu milkiyey milkigaasoo laaziman laazim ah mutaakhiran ka can milki shaiici qofkii shufcada ku qaadanayay milkigiisii wadalika miaalka mabiicin sida shaygii la iibiye weeye wamahrin maharkii weeye waciwadu khulcin khuluc bedelkii weeye wasulxi damin iyo dhiig sulxi ama heshiiskii wanujuumin iyo wa ciwadi sulxin can nujuumin waxa weye xoolihii lagu kitaabeeyey addoonka ciwadkii lagu heshiiyey weeye ee heshiiyey nujuumtaas wa ujratin iyo mushqaayadii weeye wa ra'si maali salamin iyo raasamaalkii salamka mualifka markuu inoo soo sheegay labadii rugni ee hore ee arkaantii shafiica ka mid iyo aakhidkii ayuu halkan wuxuu ku tilmaamaya rukniga saddexaad oo ah alma'khuudu bishufca shaygii shufcada lagu qaadanaya waayah wuxuu ku yidhi haddaba daabit buu ku siiyo shufcadu waxay u sugnaataa buu yihi qadiimka ah waxay ugu sugnaataa wax kasta oo ciwad lagu hantiyey milki laazim ah oo ka dameeyey milkigii qofkii shaiica haiica waa qofkii akhidka ee shufcada ku qaadanaya daabitkan mualifkuina siiyey saddex qayd baa ku jira qaydka koobaad wuxuu ku yidhi fii maa mulika bimucaawada wixii lagu hantiyey maxay bedel qaadasho haddaba qaydka koobaad waxa wey bimucaawada shaygani inuu horta ku soo galay qofkan shariiga ah mucaawado waa bedel qaadasho mucaawadadu waxa weeye laba shay oo laisdhaafsanaya wey laba shay oo he la isdhaafsanaya wey sida iibkii wixii la midka ahaa ama mucaawadadu maxda ha ahaato mucaawado barax tira sida beeca ama hayra maxda mid aan barax tirayn ha ahaato sida meherkii oo kale waaya mucaawadada maxdada waxay dhahaan culimmadu waa midda hadduu ciwadkeedu fasahaado fasahaadaysa hadda beec hadduu ciwadkiisu fasahaado maalan noqdo khamri dee beeci wuu buraya mucaawadada aan maxdiga ahaynna waa mucaawadada hadduu ciwadkeedu fasahaado aan fasahaadayn sida hadda meherka oo kale hadda maala nikaaxa hadduu meherkii uu fasahaado nikaaxu ma fasahaadaya ma fasahaadayo hadduu maala meherku yahay khamri dee nikaaxii ma fasahaadayo waxaa lagu meherinaya gabadhi meherkeedu wuxuu noqonaya mahrulmithli haddaba horta waa in ciwad lagu milkiyaa waa koow maxaa kaa baxay haddii shariigan xaadidka ah mucaawado uusan ku milkinin xisada shariigan yacni maalan laba qof baa guri isku lahaa dabeetana mid baa gurigii qaybtuu ku lahaa walaalkii ama qof kaleoo saaxiibkiiha siiyey shariigiisii hore ee lahaa guriga shufco kuma qaadan karo ninkan guriga siiyey kama shufcaysan karo maxaa yeele aslanba meesha ciwad maba yaallaba waa hiba bilaa hawaab tusaale kale laba nin baa guri isku lahaa midkood baa dhintay qaybtuu ku lahaa gurigan ama jagadan ama dhulkan ku lahaa ayaa laga dhaxlay dadkii ka dhaxlay shariigiisii lalahaa gurigan ama dhulkan kama shufcaysan karo afaantay soo maha maxaa yeelay waxa wey meeshan mucaawado ma ahee waa ir dhaxal wey waxan waa inuu mucaawado tusaale kale nin waxa weye nin kale ay jaga isku lahaayeen dabeetana jagadii qaybtuu ka ayuu markuu sii dhimanayay dardaarmay qof u dardaarmay inuu dar ilaahay loogu sadaqeeyo qofka loo dardaarmay ee waxa wey jagadii qaybta kulaha la siiyey kama shufcaysan karo shariigiisii ay isla lahaayeen maxay jagada maalan sooma intaasoo dhan waxa weeye waxay ku dhexeen qaydka mualifku inoo sheegay u yihi bimucaawada milkan laaziman waa qaydka labaad milkan laaziman marka lagu yidhi waxaa kaa baxay hadduusan milkigu ahayn milki laazim ah oo maalan waxa weeye caqdigii caqdi laazima ma aha oo waa tanuu mualifka inoo sheegi doono maalan qofkan waxaa weeye khiyaaru shardi ayuu shardiyey maalan qofkii waxaa weeye baayica ahaa baayicii hantidan iibiyey ee shariiga ahaa ayaa khiyaaru shardi shardistay haddaba caqdigi ma laazim weli intuu khiyaaru shardiga ku jiro caqdiga ma laazimin walidaalika siduu maalifka noo sheegi doono masalada soo socota waxaa weeye shufca laguma qaadan karo ilaa caqdigu ka laazimo intaa khiyaar zaman alkhiyaar shufca laguma qaadan karo waaya qaydka saddexaad waxaa weeye muta'ahiran can milki shaiic qofkii shaiica ahaa milkigiisa waa inuu ka dambeeyaa milkigii shariigii hore ee qadiimka ahaa bimacnaa taa macnaheedu waxa wey maalifku dib u ka sheegi doonaae haddii maalan laba qof ay guri wada iibsadaan oo ay hal mar wada iibsadaan waxa weye midkood midka kale hee kuma kama shufcaysan karo oo shufca kama qaadan karo maxaa yeelay labadii waxa weeye qof ee shariikeynka ahaa mar bay gurigii wada iibsadeen waxaa weeye midkood mid kale uguma xaq badno inuu shufco kaga qaato kii kale maxaa yaele mar bay wada milkiyeen haddaba qofkan shafiica ah waa inuu ka horeeyaa ee shufcada ku qaadanaya kan dambe ee guriga laga iibiyey waa fahamta soo ma laakiin haddii shafiicu uu waxaa weeye iyo kan kale ay mar wada iibsadeen gurigii de waa laba qofoo siman markaa shufco kuma kala qaadan karaa saddexdaa qayd buu mualifku inoo sheegay amladeedu noo sheegi doonaa marka wixii mucaawado ku sugnaaday buu tusaalayaal fara badan mualif keenay sida madiicii buui maharkii ciwad khulcigii sulxudamkii nujuumtii ujradii raasumaalkii intaas tusaal kaga keenay madiicu waa maxay waa sida maalan laba nin guri isku lahaa dabeetna labadooda ka ah ayaa gaadhi iibsaday daynbu ku soo qaatay waa fahamta soo maa markuu soo qaatay ayuu amankiisi wuxuu ka dhigay qaybtii ku lahaa guriga wuxuu gaadhigan waxaan kaaga iibsaday qaybtii aan ku lahaa gurigan u qaado kaasi waa mabiic waatan soo ma marka shaqsigii wuxuu qaabishan yahay mabiicaas shufca ma lagu qaadan karaa shufca waa lagu qaadan karaa maxaa yaele ciwad ayuu qaabishan yahay oo beeci ah waayahay mahar mahar waxaa weeye laba nin baa guri isku lahaa dabeetana midkood baa gabadh guursaday gabadhii uu guursaday meherkeed wuxuu ka dhigay qaybtii uu hee ku lahaa gurigan wuxuu hi qaybtii gurigan aan ku lahaa ayaan meher kuu siiyey ninkii ma shufcaysan karaa shariigiisa ah wuu ka shufcaysan karaa gabadhii oo waxaa weye wuu wareegi karaa qisdigaas ciwadu khulcin nin iyo haweeney baa guri isku lahaa dabeetana gabadhii baa ninkeedii waxay ka dalbatay inuu furo oo dalqadii uu ka iibiyo khuluc baa la yidhahdaa soo ma ninkiina wuxuu de dalqaddii lacagteeda iska bixi waxay tidhi qaybtii aan ku lahaa gurigaas u qaado oo qaybtaas ayaan kaaga dhigay ciwadulkhulci waad fahamti soo maa kaasi waa ciwad soo maa ma lagu qaadan karaa shufco waa lagu qaadan karaa sulxu damin qof buu dilay oo camdan u dilay maalan dabeetana waxaa laga sulxutamay magtiisi waxa la yidhi iska cafiya qisaasti oo ma qaati wuxuu u guri uu ku lahaa ama jago uu qayb ku lahaa ayuu kala soo luxtama wuxuu dhulka u qaata qaybta aan ku lahaa dhulkaas u qaata waxa weye qofkan magtiisii taasina waa sulxu damin ma la shufcaysan kara waa la shufcaysan wa nujuumin wa sulxin can ciwadi nujuumin weyaan sayid ba addoon buu wuxuu yidhi haddaad ii keento xoolaha intaa lacagta intaa waan ku xoraynayaa addoonkii la kitaabeeyey ayaa waxa weye guri buu qayb ku yeeshay dabeetana sayidkiisi u yimid wuxuu idhi qaybtii aan guriga ku lahaa u qaado xoolihii kitaabada idigu lahayd uu kula heshiiyo taasina ciwad bay ku timaado waa laga shufcaysan karaa ujro nin baa u shaqeeyey nin kale muddo dheer buu u shaqeeyey maalan ujro badan buu ku yeeshay dabeetana shaqaayadda uu ku yeeshay ayaa wuxuu u siiyey jago uu qayb ku lahaa wuxuu hi jagada aan qaybta ku lahay ninka isku lahayn u qaado ujradaadii raasamaala salam nin baa waxa weeye nin kale alaab salam kaga iibsaday ninkii muslimka ahaa ee raasamaal ku iibsaday salamka ayaa raasamaalkii salamka ayaa wuxuu ka dhigay qaybu ku lahaa dhul ama qaybu ku lahaa guri taasina waxa weeye shufcadii way soo gelaysaa maadaama ciwad ay ku timaaday intaaba waxa weeye mabiicii iyo meherkii iyo ciwadkhulcigii iyo sulxu demkii iyo waxa weeye xoolihii kitaabada iyo ujradii mushqaayaddii raasamaalkii intaaba waxa weeyaan shufcadii way soo gelaysaa wainamaa tahbutu way ku sugnaanaysaa shufcadii fii maa shay mulka lagu hantiyey bimucaawadatin badel qaadasho milkan milki milkigaasoo laaziman laazim ah milkigaasoo mutaahiran ka dambeeyey can milki shaiici shaiica milkigiisii waa kan shafacada ku qaadanaya wadalika miaalka mabiicin sida shaygii la iibiyi wey mahrin iyo maharkii wa ciwadu khulcin iyo khuluc bedelki wa sulxi damin iyo dhiig waxaa weeye sulxi wa nujuumin iyo nujuumtii kitaabada sulxeedii wixii lagala heshiiyey wa ujratin iyo mushqaayadii wa ra'simaali salmin iyo ra'samaalkii salamka walow shurida haddii lagu shardiyo fi lbayci iibkii alkhiyaaru khiyaar haddii lagu shardiyo lahumaa labadoodaba loo shardiyo waa baa'ic iyo mushtari eh ama maselelbaa'ici kii iibiye keliya loo shardiyo lam yu'khad lagu qaadan mahayo bishufcati shufca lagu kala qaadan mahayo shaygii mabiica ahaa ama shaqsigii mabiica ahaa xataa yanqadica alkhiyaaru ilaa khiyaarkii uu ka go'o wain shurida haddii loo shardiya khiyaarkii lilmushtari kii iibsaday waxdahu keligii faladharu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye yu'khadu in lagu qaadanayo shufcadii shaqsigii lagu qaadanayo in qulnaa haddii aan dhahno almilku milkigii fii zamn اlkhiyaari zamankii khiyaarka lilmushtari qofkii mushtarigu u sugnaaday wailaa haddii kale oo aan dhahno milkigii waxa wey fii zamn اlkhiyaari mushtari ma sugnaane baayaca iska yeelanaya oo mawquuf buu noqonaya falaa shufca markaa lagu qaadan mahayo intaa khiyaarku uu socdo wuxuu ku yidhi qof baa hisi shiksigu waxaa weeye musalaxa uu nagu soo noqnoqon doonaa fii baabi shufca waa gabal waa qayb yacni hantima guurta ah qofku ku leeyahay qaybtii uu ku lahaa ayuu iibiyey hantidii maguurtada ahayd laakiin wuxuu shardiyey khiyaar wuxuu idhi waan ka soo fiirsanayaa hantidaas aan iibiyey muddo maalin ama laba ama saddex ah waaya labadoodaba way shardiyeen hadday doonaan baayic iyo mushtari ama baayicii baa shardiyey marka ayada ah shaksigaas shufca ma lagu qaadan karaa maya shufca laguma qaadan karaa ilaa khiyaarkii uu ka go'o maxaa yeelay maba laaziminba milkigan milki laazima ma aha ama aan dhahno almilku fii zamani khiyaar baa'icu hadduu shardiyo yani milkigiis waxaa iska yeelan doona baa'ica ama mushtariga ama mawquuf midkaan doonaan dhahne sida muctamadkan waxayna soo dhaaftay fi kitaab ilbeyc inuu milkigu mawquuf noqon doono marka marka ayada ah la shufcaysan mahay ilaa khiyaarku ka dhamaado hadduu khiyaarkii dhammaado oo waxa weeye aan laga noqonin beycii markaasuu beycii laazimay marka ayuu he ayuu markaa milkinayaa qofkii mushtariga ahaa isla markaana waa laga shufcaysanaya haddiise khiyaarkii loo shardiya mushtariga keli marka hore waxay ahayd baayaca loo shardiyey ama labadooda loo shardiyey markan waxa wey mushtariga keli ah ayaa khiyaaru shardigii shardiyey shaygii uu iibsaday waxa wey shaksiga ahaa ayuu khiyaaru shardi shardiyey marka ayada ah sida muctamadka khilaaf baa ku jiree shufco waa lagu qaadanaya waa haddii aan dhahno milkiga fii zamn اlkhiyaar waxaa iska yeelanaya mushtariga waana sida muctamadka ah haddii khiyaaru shardi uu shardiyo ninkan mushtariga ah oo asagoo keligii shardiyo u dhaho shaygii aan kaa iibsaday waan ka soo fiirsanayaa marka ayada ah saddex qowl baa ku jira milkiga qofka yeelanaya saddexdaa qowl waxay nuga so dhateen fi kitaab ilbeyc qowl wuxuu leeyahay yeelanaya waa qowlka ugu badan qowl wuxuu leeyahay yeelanaya qowl wuxuu waa mawquuf laakiin qowlka dhahaya mushtarigaa yeelanaya xoog badan walidaalika maadaama milkiiba uu ku soo wareegay oo asagoo iska leeyahay hadda shaygii waxa weeye waa laga shufcaysanayaa waa haddii aan dhahno qowlka muctamadkaan ku socno oo almilku fii zaman alkhiyaari almushtariyatan ku socno weyaan haddii aan dhahno laakiin milkiga fii zaman alkhiyaari mushtariga ma yeelanaya ee waa baayaca yeelanaya ama waa mawquuf markaa shufca lagu qaadan maayo maxaa yeelay <clears throat> weli milkigiisu kuma soo wareeginba shaygii walow shurida haddii la shardiyo fi lbayc bayci haddii lagu shardiyo alkhiyaaru khiyaar lahumaa labadoodii baaci mushtari aw masl baac baac keliya loo shardiya lam yuad lagu qaadan mahayo shaygii lakala iibsaday bishufcatu shufca xata yanqadac alkhiyaaru khiyarkii ilaa uu ka go-o wain shurid haddii loo shardiyo waxa weeye khiyaarkii lilmushtari kii iibsaday waxdahu keligii faladharu muctamad waxa weeye annahu shani yuukhad in lagu qaadanayo shaygii la kala iibsaday bishufcati shufco in qulnaa waa haddii aan dhahno milkigii lilmushtari mushtari keligii baa yeelanaya wailaa haddii kaleo inaan dhihin mushtarigaa yeelanaya falaa markaa shufca lagu qaadan mahayo walow wajada mushtari mushtarigii hadduu ka helo bishiksi shaygii la kala iibsaday ee gabalka ah bishiksi gabalkii haddii uu ka helo cayban ceeb oo araada uu doono raddahu inuu ku celiyo bilcaybi ceeb oo araada shafiicu kii shafiic ahaana uu doono akhdahu inuu qaato oo wayardaa bilcaybi ceebti uu ku raali noqdo faladharu muctamad waxaa weeye ijaabatu shaiici shaiici in la ajiibayo wuxuu ku yidhi qofkii mushtariga ahaa ee hantida waxaa weye maguurtada ah qayb ka mid ah oo labadii shariig isku lahaa midkood uu ka iibsaday haddii uu ka hela qaybtii uu iibsaday ceeb oo uu doono inuu celiyo ceeb keenaysa celin gurigii qaybtuu ka iibsaday ayuu ku arkay guriguu iibsaday ceeb ku arkayba marka wuxuu doonay inuu qaybtii ee uu iibsaday uu iska celiyo oo lacagtii soo ceshaduu doonay ninkii mushtariga ah. ahaa ninkii ee shufcada ku qaadanayana wuxuu idhi warniyo ha celinin lacagtaadii anaa kuu celinayo ceebtana raalli ku e-, raba gurigani anaa kuu celinaya guriga wada yeelanayo la wareegaye waxa wey imsa ninka ka iibsatay intaas anaa ku siinaya marka waxa weeye haddii uu diido dhaho maya lacagtiidi ka soo qaadanaya adi lacagtaada ma rabo midkee la ajiibaya waxaa weeye ninkan shaiica la ajiibaya ninkan shaiica ayaa la ajiibaya oo leeyahay ninkan shaiica ku wareeji gurigii qaybtaad soo iibsatay lacagtiisiina asaga ku celinaya lacagtaadi ad kuso ibsanaysaa ku celina maxaa yeelay si uuna xaqii shaiicu uuna shufcada uga burin maxaa yeele xaqiisaa ka horya aqa mushtariga aqa e, shaiicu wuxuu ku sugnaaday bilbayci iibintii xaqa mushtariguna inuu celiyo wuxuu ku sugnaaday ceebtii u arkay marka waxaa horeeya xaqa shaiica alxaqu liman sabaq walow wajada hadduu helo almushtari kii iibsaday bishiksi gabalkii uu iibsaday hadduu ka helo cayban cayb oo araada uu doono raddahu inuu ku celiyo bilcaybi cayb uu ku celiyo araada shaiicu kii shufcada ku qaadanaya inuu doono akhdahu inuu ku qaato inuu iska qaato wayarda bilcayb ceeb uu ku raali noqdo ceebtiisii faladaru muctamad waxa wey ijaabatu shaiici shaiici la ajiibayo walow ishtaraa inaani laba hadday iibsadaan daaran guri aw mase bacdahaa daarta barhkeeda iibsadaan falaa shufcata liaxadihimaa midkood shufco uma sugnaanin cala alaakhara kii kale kii kale ku yeelan mahayo shufco wuxuu laba nin ayaa guri wada iibsaday mar bay wada iibsadeen ama guri barhkii bay wada iibsadeen waaya midkood midka kale shufco ku yeelan maayo sababtoo ah dee mar bay wada iibsadeen shardigii meesha waxaa ka baxay mutahiran can milkihe mutahiran can milki shafiic waa shardigii hore aan usoo tilmaannay qaydkiibaa meesha ka baxayo oo qofkan waxa weeye shufcada raba inuu ku qaato kan kale isku mar bay milkiyeen walidaalika milkiisu kama horreyn milkiga kan uu ka shufcaysanayo waxaa shardi ahayd qofkan laga shufcaysanaya milkiisu inuu ka dambeeyey kan shufcaysanaya milkigiisa tiina meesha bay ka baxday walow ishtara hadday iibsadaan ilaani laba daaran guri hadday isla iibsadaan oo bacdahama guriga barhkii falaa shufcata shufca uma sugnaanaya liaxadihima midkood cala alaakhari kii kale ku yeelan maayo walow kaana lilmushtari kii iibsaday hadduu leeyahay shirkun qayb hadduu ku leeyahay fi lardi dhulkii falasaxu muctamad waxaa weeye ana ashariika kan shariiga ah laa ya'hudu inuusan qaadanaynin kula almabiici shaygii la iibiyo oo idil bal xisatahu qaybtiisii ayuu qaadanayaa wuxuu idhi haddii shaygan la kala iibsaday qofkan laga iibiyey laftirkiisa uu wax ku lahaa oo shariig uu ku ahaa yacni kan shariigiisii ee kale waxa weeye shay oo dhan la wareegi oo shufco ku qaadan mahayo lakiin qaybtiisii buu qaadanaya taa tusaaleed waxaa weeye saddex nin baa waxay isku lahaayeen dhul beer bay isku lahaayeen nin wuxuu lahaa nis ninna wuxuu lahaa saddex meelood meel ninna wuxuu lahaa lix meelood meel markaa kii niska lahaa ayaa wuxuu ka iibiyey niskiisii kii lix meelood meel lahaa waa shariigiisii la soco kii guri dhulka la lahaa ee sudus lahaa lix meelood meel lahaa ayuu niskiisii ka iibiyey waaya kii kalaa yimid ee shariiga ahaa ee saddex meelood meel lahaa wuxuu doonayaa inuu hee shufco ku qaato niskaa uu saaxiibkii iibiyey ma shufcaysanaya maya niskaa barh buu shufcaysanaya lakiin shufcaysan karo sababtoo asagoo qayb ku leeyahay waaya oo haddaba qayb qaabkee loo qaybinayaa waxaan eegaynaa labadan qof ee isku soo hadhay horta marka hore waxaan eegaynaa ninkii niska iska lahaa wuxuu lahaa saddexee saddex sudus nisku waa saddex sudus dhulkii lix qaybood u qaybi ninkii niska lahaa wuxuu lahaa saddex sudus sudus iyo sudus iyo sudus waa fahan soo ma ninkan uludka lahaana wuxuu lahaa labo sudus kana hal sudus buu lahaa soo ma waaya ama haddaan si kale u dhigno ninkanna wuxuu lahaa boqol kiiba hee boqol kiiba konton buu lahaa ninkan kuwan kalena kontanka kale ayay midkiiba midna wuxuu lahaa saddex meelood meel midna wuxuu lahaa saddex meelood hee labo waaya labadan haddaba isku soo hadhay waxaan eegaynaa labadoodii xiiso ayaan isku nisbaynaynaa kan uludka lahaa wuxuu yeelanayaa ilan waxa wey labanlaab kan xisadiisu leeyahy soo maa labanlaab xisadiisu leeyahay sudus iyo ulud maxay isku yihiin uludku waxaa weeyaan waa laba sudus oo isku tagay uludku waa laba sudus oo isku tagay waaya marka uludka ninka iska leh wuxuu xaq u yeelanayaa niskii saddex meelood buu ahaa soma saddex sudus buu ahaa laba inuu shufcaysto laakiin midka kale ma shufcaysan karo midka kale saaxibu sudus ayaa yeelanaya asna laba sudus buu shufcaysanaya waad fahanteen soo ma saddexdii dee waxaw niskii saddexda qaybood ahaa ee saddexda sudus ahaa ayuun baan u kala qaybinaynaa qofkan iibsaday iyo qofkan shafiic ah oo waxaan leenahay shafiicow waxaad shufcaysataa laba sudus laba sudus niskii ka shufcayso ila nisku waa saddex sudus soo maahayn laba shufcayso maadaama adu ulu aad lahayd kan kalena waxa wey sudus baa usoo hadhaya waa fahanteen soo ma ilan saasay u kala badnaayeene waaya dabeetana dhulkii baa isku yeelan doonaa markuu u celiya lacagtiisii ayaa ninkan saaxiibu suduskaana labanlaab intuu lahaan jiray laba sudus buu yeelan doonaa ninkan kalena waxa weeyaan laba ulu ayuu yeelanaya oo afar sudus buu yeelanaya waad fahamtay soo ma afar sudus iyo laba sudus saasay isku yeelanayaan marka saas ayay dhulkii u wada yeelanayaan wuxuu ku yidhi walow kaana haddii uu usugnaaday lilmushtari kii eh, iibsaday dhulka shirkun qayb hadduu ku leeyahay fi ardi dhulkaa uu iibsaday falasaxu muctamad waxaa weeye ana shariika kan shariiga ah laa yaakhud inuusan qaadanin kula mabiici shaygii la iibiyo idil bal iska dhaafay xisatahu qaybtiisii unbuu qaadanaya sadkiisii intay kaga soo hagaagaysa walaa yushtaradu lama shardiyo fi tamaluki bishufcati shufcadii in wax lagu milkiyo xukma xaakimin xaakim inuu xukumo walaa ixdaaru amani lacagti in lasoo xaadiriyo walaa xuduuru mushtari mushtarigi inuu soo xaadiro wayushtardu laakiin waxaa la shardiyaa lafdun lafdi ayaa la shardiya min ashaiici shafiic xaggiisa ka ahaaday wadalika miaalka tamalagtu waan hantiye weeye oo mase ahadtu bishufcati shufcan ku qaatay weye wayushtardu maca dalika taamaceeda waxaa la shardiya ima tasliim lciwadi bedelkii in la dhiibo oo yaa loo dhiibay ilalmushtari kii soo iibsaday faidaa tasalamahu haddii uu qaato bedelkii aw amase alzamahu lqaadi qaadigii uu ku khasbo atasaluma inuu qaato bedelkii malaka shaiicu shaiici wuxuu milkinaya marka ayada ah ashiksa gabalkii ayuu milkinayaa waima ama waxaa la rida mushtari mushtariga raalli ahaanshihiisa bikowni cubad cubadki inuu ahaaduu ku raalli noqdo fii dimati dimati shaiici shaiica dimadiisa waima ama waxaa la qadaau lqaadi qaadigii inuu xukumo lahu qofkii shaiica uu xukumo bishufcati shufco idaa xadara waa haddii uu soo xaadira majlisa golihiisii oo abata uu sugo kan shaiica ah xaqahu xaqiisii uu sugo fayamliku bihi markaa u fayamliku ku milkinaya markaa bihi biqadaai xukmintii ayuu ku milkinayaa filasaxi muctamad haddaan qabanno waayahay walaa yatamalaku ma milkinayo shiqsan gabal ma milkinayo gabalkaasoo lam yarahu haiicu hafiicuusan arag cala madhabi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi markii shufca lagula wareegaya shay shardi ma aha xaakim inuu xukumo garsoore inuu xukumo shardi ma aha iyo inuu laag lacagtii la keeno oo lacagtii lasoo xaadiriyana shardi ma aha labadaa midna shardi ma aha xaakim inuu xukumo shardi ma ahoo maxaa yeeley shufcadani nas ku sugnaatay walidaalika inuu garsoore xukumo loomaba baahnaba sharcigaa ku siiyey xaqan lacagtii inaad soo xaadirto meesha soo dhigtana shardi ma ah waayo sida beecaba shardi ayusan ahayn lacagti inaad meesha soo dhigto sidoo kale laakiin lacagti inaad bixiso waa lagaga markii dee loo baahdo mushtarigii inuu soo xaadiro oo goobjoog ahaadana shardi maaha inuu raalli ku yahayna shardi ma ah maxaa yeele waa xaqu qahriyan saan horey usoo tilmaanay waa milki khasab laakiin waxaa la shardiyaa buu ku yidhi lafdi qofkan shafiica ee shaygan shufcada ku qaadanaya in uu lafdi la yimaado tusinaya inuu shufco ku qaadanayo sida inu dhahoo kale katamallabtu waan la wareega shaygii oo waan shufcaystay aw masakhatu bishufcati shufcan ku qaatay inuu dhaho waayahay taas keliya ma anfacaysa lafdigaase waxaa kale oo shardi ah in ciwadkii la dhiibo oo qofkii mushtariga ah loo dhiibo saddex mid baa la shardiya inuu la socdo lafdiga imaa in ciwadkii loo dhiibo qofkii mushtariga ahaa wa imaa inuu qofkii mushtariga ah ku raali noqdo inuu ciwadkii dimadiisa uu ku lahaado dayn ugu yeesho wa imaa inuu qaadigii u xukumo shufcadii oo qofkii intuu dacweeyey qofkii waxa weeye iibiyey qofkii soo iibsaday yani shaqsigii uu markaa maxkamad uu tago oo ka dacweeyey halkaasoo qaadigii markaa u xukuma saddexdaa mid inuu la socdo lafdigii shufcada ayaa markaa shardi ah hadii hadaba midkaa hore la helo oo ciwadkii uu dhiibo qofkii mushtariga ahaa lacagtii uu ku iibsaday kun dolar bay ahayd maalan ayuu maalan eh, qaybtan uu ku jagada saaxiibkii ayuu ku iibsaday kunkii dolar buu dhiiba wuxuu kunkii iga hoo waa kan anaa dhulka la wareegaya kunkii ka qaatay marka iyada ah dee saasuu ku milkiyey oo uu ku hantiyey ama qaadigiibaa intuu diiday u ma qaadanayo qaadigii baa ku khasbay u qaado khasab ku qaadanaysaa qaadigii baa ku khasbay xataa hadduusan qaadanin oo qaadigii uu xukumo dhaho qaado waad qaadanaysaa saasuu shaiici markaa shaqsigii qaybtii kula wareegay amaba taa ma dhicine mushtarigii iibsaday shaksiga ayaa raalli ku noqday inuu dayn ogu yeesho wuxuu ihi niyow qaybtan uu kaa iibiyey ee dhulka ka mid ah waxaa weeye waa qayb dhul aan isku lahayn aniga saaxiibkii marka dhulkii lacagtiisi waan kuu celin doonaa imsaad ku iibsay toban kun oo doollar tobankii doolar anaa tobankii kun ee doolar anaa ku siin doona waa yahay buu yidhi ku noqda soomaalia inuu dibadiisa ugu yeesho diinta bes saasu ku milkiyey ama taa dhicine labadaa midna ma dhicine waxa weye qaadigii baaba xukumay oo ninkii shafiica ahaa qaadigii buu u tegey oo ka dacweeyey wuxuu yihi ah, aan guriga isku lahayn ama dhulkaa isku lahayn qaybtiisii buu iibiyey waxaan doonayaa inaan qaybtaydii qaadi aan qaybtiisii aan shufco kula wareego qaadigii baa dabeetana arrintaa u xukumay oo yidhi waan kuu xukumay shufcadii anna waxaan doortay buu yidhi inaan la wareego oo aan milkiyo qaybtii saaxiibka qaadigii baa marka u xukumay saasuu isna ku milkinaya saddexdaa midkuu sameeyaba wuu ku milkinayaa waaya qadaaga hadduu u xukumana wuu ku milkinayaa ka waran shiksi ama qayb ka mid ah hantidii maguurtada ahayd ee la iibiyey hadduusan arag qofkii waxa weeye shufcada habeenuu ku qaato ma shufcaysan karaa maalan laba qof baa dhul isku lahaa laakiin midkood baa dhulka iibiyey ka kalena lacagta usoo diray asagoo ka maqan ninkan weligii dhulkaa maba arag ninkan saaxiibkii ah dhulkaa maba arag saaxiibkiisii dhulka iibiyey ayaa qaybtiisii dhulka qof kale kasii iibiyey dhulka muuna arag sooma qofkan kale ma shufcaysan kara shufca ku qaadan karaa asagoon arag maya maxaa yeelay shufcadu waxaa ka dhalanaysa iib iibkana waxayna soo dhaaftay waxaanan hee waxaana arag inaadan iibsan karin walidaalik waxaan leenahay u kaadi ilaa dhulka ka arkayso horta dhulka soo arag bal ku qanac marka hore haddaad ku qanacdo markaa shubco ku qaado wuxuu idhi yushtaradu lama shardiyo fi tamaluki bishufcati shufcadii in wax lagu milkiyo looma shardiyo xukmu xaakimin garsoore inuu xukumo walaa ixdaaru amani lacagtii in la keeno walaa xuduuru mushtari mushtarigii inuu goobjoog yahay wayushtaradu laakiin waxaa la shardiyaa lafdun eray min ashafيici kan shufcada ku qaadanaya ku dhawaaqayo katamallagtu si inuu dhaho waan la wareegay ama mase akhadtu bishufcati shufcan ku qaatay wayushtaradu maca dalika taa waxaa lala shardiya oo la soconaysa ima tasliim اlciwadi bedelkii in lagu wareejiyo ila mushtari kii iibsaday faida tasalamahu haddaba hadduu qaato waa lacagtii uu ku iibsadaye aw mase alzamahu qaadi qaadigii uu ku khasbo atasaluma inuu qaato bedelkii malaka shaiicu shaiici uu la wareegaya ashiksa gabalkii ama qaybtii ima amase waxaa lala shardiyaa rida mushtari mushtarigi inuu raali ku yahay bikowni اlciwadi bedelkii inuu ku sugnaado fii dimati dimati qofkan shaiica ah ku qaadanaya waxa weeye qoortiisi inuu deyn ku ahaado waimaa amase waxaa lala shardiyaa qadaau lqaadi qaadigii inuu xukmiyo lahu qofkii shaiica u xukmiyo bishufcati shufcadii idaa xadara waa haddii uu xaadiro majlisahu golihiisi o abata uu sugo xaqahu xaqiisii fayemliku marka uu ku milkinaya bihi qadaagii ayuu ku milkinaya filasaxi muctamad haddaan qabano walaa yatamalaku ma milkinayo shiksan gabal ama qayb lam yarahu uusan aragba ashaiicu kan shufcada ku qaadanaya calى اmadhabi muctamad haddii aan qabanno wallahu tacala aclam salى اllah وslm alى nabina mxamed